bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo labaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi raxmani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd dariskii siirada hadaynu ku dhex jirnay taariikhda rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo asxaabta oo nolosha u saxaya dadka muslimiintii hadwal ay soo marayaanba waxaa kale oo aynu arkaynaa islaamkii oo bilaabmay kacaakufaya aakhirka waktiga dambena kobcaya oo isku taagaya cagihiisa sideedabana shayga muctaqadka ah ee qofku uu aaminsan yahay laguma hor joogsan karo quwad iyo xoog waaya bad-u islaami alansaar ansaartii nebi maxamed islaamkoodu siduu ku bilaabmay sidaad ogtay qur-aanku laba qaybood buu ku tilmaamay asxaabta muhaajiriin iyo ansaar asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin marka muhaajiriinta soo aragna ansaartii iyaguna siday nebiga hiilimaadka halka ay ka bilaabeen waxa uli walamaa jaa almawsim markii uu yimi mawsimku waa ururkii xajka tacarada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu u banbaxay oo uu la kulmay linafarin minhum koox asxaabtii reer madiine kamid ah qolyii reer madiine koox ka mid ah ayuu la kulmay yabluquuna sita lix nin bay ahaayeen lix qof wa kulluhum min alkhasraj qabiilada ansaarta ka mid ee khasraj la idhaahdo ayay dhammaantood ka mid ahaayeen lixduba aws iyo khasraj reer khasraj bay ahaayeen qabiilo haddii la xusayo in xumaan lagu xusun baa la diidaya laakiin nebigu markuu tegay halkaa qabaa'ilkiibuu daayey suldaamadiibuu daayey caaqiladiibuu daayey mid walba halkiisu ku ixtiraamay wuxuu yihi waar hoggaan baad ahayde hoggaan khayr luu noqo hoggaan khayr loo islaam u adeego u noqo suldaannimadaadana iska wado islaamku ilan mid madaxa madaxtinimadiisa wuxuu kaga qaadi karaa un hadduu diinta ka hor yimaado oo caqabad noqdo hadduu laakiin u hiilinaya waa loo sii xoojinaya sacd bnu mucaad iyo sacd bnu cubaada oo labadan qabiile waaweyne aws iyo khasraj ka madax ahaa mid midooba halkiisiibuu ku daayay munaafiqii cabdilaahi eh, ibnu may ibnu saluul waxaa isaga loola dagaalamayay diintuu diiday suldaannimo bilaa diina buu doonay kolkaasuu nebigu uhi taa dooni mayno taasi waa mid xuno dooni mayno adigiyo waxaaga wahum lixdaa nin taariikhda ilaa nin la xuso weeye ascad ibnu zuraara wacawf ibnu alxaaris min bani najaar bay qoladaas tahay raafic ibnu malik min bani zurayq waqudbatu bnu caamir min bani salima wacuqbatu bnu caamir min bani xaraam wajaabir ibnu cabdilaahi min bani cubayd ibni cadiy intaasoo nin bay hayaen oo mid walba ardaagiisu ka ahaa wa dacaahum ila alislaam nebigu raggan islaamku ugu yeedhay marka xajka iska helaan iyagoo madiine ka yimi ay halkaa iska heleen islaamku ugu yeedhay wa ilaa mucaawanati iyo inay mucaawano siiyaan mucaawanada waa maxay taageero war ilaahay baa isoo diray kitaabkaasu igu soo diray xaqa iyo tawxiidkaasaan wadaa wax garabka qabtuu u baahan yahay dadkan u sidaa waa idinka qurayshi i diidda iyo xoojiyo barbargala inay ku saacidaan fii tabliiqi risaalati rabbi ilaahaysu risaaladii iyo ammaanadii iyo fariintii usoo dhiibay inuu dadka gaadhsiiyo taa igu garab galabi faqaala bacduhum libacd qaarkoodba qaarkii kale ay ku yidhaahdeen lix ninba lixdii nina reer madiina oo maka joogo nabiguna diinta u bandhigaa tashaday ila aqoonta asalkeedaba shayga aqoonta la idhaahdaa marna kuma khasaaro qofku walow yaanu qaaribo ahaanina saamicba ha ahaado waxa aada maqashay maalinaad u baahantan buu ku anfacaya lama fududaysta aqoonta nimankan bawsigii ay reer yahuuddii madiina wax ka bawsanayeen ee ay wax ka dhegdhegaysanayeen ba anfacay bal u fiirso fa qaala bacduhum libacdin lixdoodii baa wada hadlo waxay idhaahdeen innahu la nebiy wallaahi waa nebigii alladii kaanat tacidukum bihi ay idinku cabsiin jirtay yahuud nimanka yahuuddu markaynu islayno nebiga nagu cabsi gelin jireen wey ee ay odhan jireen carabay miyaa naga adkaateen miyaa isukaayaba haysateen wallaahi nebi baa soo bixi doona aakhiru zamaanka nebigaasaanu kaashan doonaa maadaama isku ahlo kitaab aanu nahay waar nebigay sheegayeen wey falaa yasbiqannakum ilayh yaan cid idinka horayn yaan cid inooga horayn ilaahayna de hanuun buu ka walaa meesha faaaminuu bihi wasadiquuh rumeeya oo aamina bay idhaah lixdii nina reer ansaareed baa wada hadlaya alla u berberiyey waxay ka hadleen istaraatiijiyo dheer oo nebigu la sixi kara calayhi salaatu wasalaam ila dalkii baxayaa mid lagu qabsamaayo maayo wa qaaluu waxay idhahdeen iyagii baa wada hadlaya innaa taraknaa qawmana waar tolkeen waynu ka nimi qoladeeni reer madiina waa inagii madiine kaga nimooda iminka makaynu joognaa baynahum waxaa dhex yaalay min alcadaawati xagga colaada marka la eego waxaa dhex yaalay maa baynahum wixii dhex yaalay wallaahi tolkeenna wuu isku xidhnaa geesuhu isla galayoo way isku oodnaayeen beriya baas baa dhex yaalay fain yajmachum allaahu calayk haddii nebigiibay la hadlayaan waxay haddii ilaahay kugu ururiyo iyaga fain yajmachum allaahu calayka ilaahay hadduu iyaga mideeyo oo adiga uu kugu mideeyo oo aada noqoto shimbirkii tafaraaruqa naga saaraya ee aadna midaynaya aada noqoto muxamedow falaa rajula nin ma jiro acazu minka kaa sharaf badanaya ummaddu xoog bay leedahay xoolay leedahay tarwad bay leedahay waxay degantahy goob istraatiijiya haddaba haddaad midayso cid kaa casiisanaanaysaa ma jirto waa casiisnimada uu markii dambe ka xanaaqay kii gaalka ahaa ee la odhanayay munaafiqii ibnu ubay markii uu lahaa la yukhrijanna alcazu minha aladan wallahi anigaa casiisa waan ka saari doonaa kuwa liitee maxamed iyo asxaabtiisuu lahaa wuxuu arkay inay casiisay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin wa wacaduuhu nebiga waxay la ballameen almuqaabalata inay waajahaan oo ay ishor fadhiistaan oy la kulmaan fi lmawsimi lmuqbil sanadka soo socda maantana heshiiska aan galo ku garab galoo qaadana oo guddoomanay diintii kolkayaanu ku noqon colkaanu soo kororsan iyo talada waana ino sanadka dambe balla wanaagsan weeye wahaadaakaasi halkaasi huwa badlislaam oo islaamku halkuuga bilaabmay licarabi yatrib magaalada yatrib la ydhaahdo madiine ah carabta degi jirtay reer ansaareed halkay islaamka kala jaan qaadeen waa ah ilaa wax waliba maalin buu bilaabmaaye khayrku maalintaasu u bilaabmay oo lixdaa nin baa iftiinkii u qaaday shucladii iyo dhimbiishii ugu horreysay laambadii ugu horreysay raggaasaa u qaaday alcaqabatu luulaa walcaqabatu athaaniya waa labadii heshiisa meesha caqaba la yidhaahde maka lagu qabtay ee ansaartu ay laba jeer la galeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa hore waa lix iminkana waa labiyo toban marka saddexaadna waxa weeyaan dad badan ayaynu arki doonaa waay iyagoo markaan dhowr iyo toddobaatan mar lixa iyo caqabadan koobaad oo labiyo toban ay ku yimaadeen sanadkii labaad sanadkii saddexaadna waxay ku yimaadeen saddex iyo toddobaatan ayay ku yimaadeen sidaasaaba arrinkiiba ku tiirsamayba heshiiska hore aan eegna haddaba markay sanadaa hore nabiga la kulmeen calayhi salaatu wasalaam ayaa dabeedna ay la ballameen sanadkii soo socday sanadkii soo socdaa soo galay falama kaana alcaamu lmuqbil sanadkii soo socday kolkuu yimi qadima thnaa cashara rajulan laba iyo toban nin ayaa yimi intii horea labalaabantay markaa wafdigu berigaa hore lix buu ahaaye lix kalena way soo hanuuniyeen waa tallaabo wanaagsan qofkuna sidiisaba xagga khayrka inuu keligii un kiisho maaha waa inu isagu badsadaa dabca ummaddana waa inuu gaadhsiiyaa oo wuxuu nebigu uhi laa yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumuri nacam geel cascas wey inaad adduunyo aada u fara badan iyo doona dolar iyo daraahim iyo daarahesho waxa kaaga roob inaad qof kula hanuunisa buu nebigu leeyay caleyh ma isku dayday yowm min alayaam ama habeen habeenada ka mid a ah, in bal dadka aada waxuun saxdo mujtamaca ama deegaanka kula-a ama aad wada shaqada tihiin ama aad wada shaqaysataan ama saaxiibada tihiin ama tolka tihiin inaad qof wax gashato oo aad islaam gelisa ma isku dayday mise keligaa unbaad iska haarisaayo wuxuunaa tidhaahdaa tayda tayda unbaad tidhaahdaa taada dabcan weyt laakiin dee sidan kaalintan ay qaadanayaan reer madiina kaalintaas iyaga kuma gooni ah waase mid inoo wada taalla nimankii nin waliba nin buu soo qabtay iyagoo labaiyo tobanay maanta maraya minhum casharatu min alkhasraj reer khasraj ba had iyo jeer ila qabaailku waa inay khayrka ku tartamaan halka sharkaga tartami lahaayeen arrinta reer khasraj baa ku horeeya waa toban watnaani min alaws laba ninna waa qabiilada reer aws waana isla ansaar marka intiibuu kuu tiriyey wahum ascad ibnu zuraara وcawf وmcaad bna alxaariث waraafic bnu malik wadakwaan bnu qays wacubaadaة bnu saamit wayaziid ibnu haclaba wاlcabaas bnu cubaada wacuqbaة bnu caamir waqudbaة bnu caamir wahaaulaa'i min alkhasraj tobankaas waa reer khasraj nebiga la kulmay wa abulhaytami bnu tayhaan wa cuwaym ibnu saacida wahumaa min alaws labadaasina waa reer aws waa labiyo toban asxaabi fajtamacuu bihi cinda alcaqaba meesha caqaba la idhaahdo ayay nabiga kula kulmeen calayhi salaatu wasalaam ila heshiis waliba waxaa loogu bixi loogu magac daraa halka sida dee had iyo jeer macruufka oo ah caalamiyan halka uu ka dhaco ayaa heshiiskaasi loogu magac bixiya waa sidaasoo kaleo alxudaybiya sulxu lxudaybiyana saasunbu ahaa meesha xudaybiya la idhaha maka kambalkeeda ayaa nebigi iyo gaalada heshiiskaasi ku dhex maray halkaasay nabiga kula kulmeen asxaabta dhowr iyo tobankii wa aslamuu ilaahay bay isu dhiibeen wa baayacuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigana way gacan qaadeen way la heshiiyeen maxay kula heshiiyeen calaa baycati nnisaa heshiiskii dumarka la yidhi la gal rasuulka ayay nebiga la galeen heshiiska la yidhi rasuulka la gal dumarka oo ka qaad halkee buu ku sugan yahay suuratu almumtaxina suuratu lmumtaxina yaa ayuha anabiy idaa jaaaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllahi shaya walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina waarajulihina walaa yacsinaka fii macruufin fabaayichuna wاstagfir lahuna allah ina allaha gafuur raxiim heshiiskaa lixda qodob ka kooban ay kow ka tahay inay hagaajiyaan waxa uu ku soo ururaya heshiiskaas qofku ina u abuuran yahay in waajibaad ay saaran yihin waajibaad ayaa saaran marka waajibaadkaa inuu guto oo cadaaladda xaqiijiyo ilaahay xaqiisa la siiyo mujtamac xaqiisa la siiyo ninka xaqiisa la siiyo ubadka xaqiisa la siiyo heshiiskaas waa sida lixdaa qodob buu ka kooban yahay marka heshiiskaa qur-aanku uu fare ee layidhi dumarka soo islaamaya la gal kiibuu ragganna la galay waaye baycatu nisa haddaad maqasho waa taa wey wa qabla daalika wadaalika waktigaa uu nabigu heshiiska la galaya asxaabtan qabla an tufrada alxarb waa intii aan dagaalka fara laga dhigin oo dagaalka istaraatiijiyad loo eegaye muddaa la lahaa cagta udhiga oo laylifka iyo tarbiyada ruuxda iyo dadka isku duubnaantooda iyo inaad kuwan ka dhexbaxdaan iyo wax badan heshiisku waxa weeye calaa an laa yushrikuu billaahi shay-an inaan ilaahay wax kale lala caabudin waa xuquuqda ka u horeeya waa cadaaladda koobaad markaad qof cadaalad ku sheeri karto waxa weye ilaahay xaqiisa marku siiyo waa dhab wey hebel waa caadil haddaad tidhaahdo qof aan ilaahay xaqiisa siinin been baad ka sheegtay ilaahayba kol haddaanu xaqiisii siinin caadil ma aha kaasi macnaheed waxa wey gaal caadil ma noqdo sidaa darteed baa faasiqa u weyn uu yahay walaa yasriqu inaanay waxba xadin tugadu waa nacabsime iyo cadaawad isku jiroo ducufa walaa yaznu aanay sinaysanin taasoo iyaduna kakanaan qofka ku jirta walaa yaqtuluu awlaadahum ubadkooda aanay laynin iyagoo ka cadsanaya faqri iyo ceeb iyo beriya baas cudurkii jaahiliyada walaa ya'tuu bibuhtaanin been abuurad waa inaanay la iman yaftaruunahu raggu ila aayadda dumar bay ka warramaysa iminka tani waa raggii wey marka erayada isbedelaya hala yaabay aayadda dumar bay ka warbixinaysa tanna waa rag wey maaha aayadda dee waa heshiiskii walaa ya'tuuna bibuhtaanin yaftaruunahu min bayni aydiihim waarjulihim waa inaanay la imanin been abuurad ay kala imanayaan xaggooda hore iyo iyo macnaha gacmahooda iyo lugahooda iyaga un ku kooban walaa yacsuunahu fii macruufin heshiis waa inaanay ku caasinadii fain waafaquu falahum ljanna hadday heshiiskaa qaataan jannay leeyihin wain ashuu min dalika shayan arintaa hadday kish ka sameeyaan kishku waa maxay waa isweydaari oo sidana heshiiska u galeen hadday wax ka yara si noqdaan faamruhum ila allahi caza wajal arrinkooda ilaahay buu uban yaalla ilaahay hortiisuu yaalla arrinkooda qofka caasiga ah dembaaba in shaaa afara wain shaaa cadaba ilaahay hadduu doono uu ka dhaaf hadduu doonona uu cadaabi wa hiya alcaqabat lula heshiiskii horeeye kaasuu haaday wuxuu ihi warragow labiiyo tobankii naanin ummadda matelaya wafdigaa madiina ka yimee maka igula kulmay intaa ma igula heshiiseen haadayda way saxeexeen madiina waxay noqotay kolka saldhigii weynaa ee lagu bedelanayay maka dabeedna waa in dadka halkaa tamhiid buu nabigu samaynaya gogol dhig hijradiisa iyo dowladda islaamka ee la asaasi doono ayuu sii gogol dhigaya wax gogol dhig laga dhigana waxa u fiican aqoonta ummadda meesha degan inaad fahamtaan oo ay ku qancaan manhajka iyo waxa aada wado ta u muhiimsani waa taa dhaqaalaha iyo daaraha iyo dibudejinta kale ma qancinayso dadka laakiin inay hadafka fahmaan baa muhiima dabeedna wuxuu diray aabbayaashii aqoonta ummadooniba waxay idhaahdaan aabbihii aqoontee aabbihii aqoontee madiina ayuu diraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa arsala lahum calayhi salaam nebi maxamed wuxuu diray muscaba bna cumayr alcabdari cabdillaahi bnu ummi maktuum labadaasuu diray muscab ibn cumayr iyo cabdillaahi cabdillaahina waa ninkaad garanayso waa nin dhala nini dhalabaa loo diraya markaa inuu ummadda koora siiyo oo uu gaarsiiyo diinta oo aqoonta uu kor uga qaado oo tusaale wanaagsan oo nebiga ay ka eegtaan uu noqdo qofka bani aadamka ahi tabardaradiisu maaha jirka laakiin waa ruuxda qofka haddii ruuxdiisu ay dhisan tahay ehm, daciifba ha ahaadee waa qawi qawi wey shaksiyadda qofku jasadka maaha waa ruuxda taasaa ku tusinaysa dowladda sacuudiga saddexdii muftiye u dambeeye way dhalaayeen kani maka kii ka horreeyey iyo kii kasii horreeyey waa saddexda mufti ee waddankaa caalamu islaami ugu horumarsan ka mida ama meelaha ugu horumarsan diinta saddexda mid waliba wyn dhalaaya maxamed ibn ali ibrahim iyo ibnu bas iyo sheekh ali maka marka almuhim waa kii ibnu cabaas ka gabyayey arrintaasi lahaa haddii uu tegay basarkaygii basarkii qalbiga ayaa ii nool lahaa berigii dambe ibnu cabaas wuu ina beelay markaa wuxuu hi haddii ilaahay uu iga qaaday basarii kii waxa basiiradii qalbiga ii nool ayuu lahaa marka ibnu um maktuum wa huwa ibnu khaalati khadiija khadiija oo xaaskii nebiga ah ayay habro wadaag ahaayeen cabdilaahi iyo khadiija habro wadaag bay ahaayeen yuqri'aanihim alqur'aan waxa ay dadka u akhriyayeen qur'aanka wayufaqihaanihim fi ddiin dadka diintay fahamsiinayeen waxa ugu horeeya diinta qur'aanka qur'aanku waa asalka diinteena shay waliba asal buu leeyahay asalka diinta weeye marka ummaddu inta ay qur'aanka baranayso inta ay qur'aanka fahmayso macnihiisa inta ay qur'aanka ku cibaadaysanayso diintoodii way haystaan markastoo qur-aanku sii durku ku yaraado dadkaa iyaga ilaahay baa kala durkaya marka qur-aankay bareen diintiina way fahamsiinayaan wanazla muscab muscab wuxuu ku degay calaa axadi lmubaayiciin raggii nebiga la soo heshiiyey mid ka mid a ah, ayuu marti u ahaa raggii nebiga maka kula kulmay nin ka mid a ah ayaa sooriyeeyo wuxuu yihi mucalimkaagan madiina yaa halkan baad adigu ila degaysaa buui iminka waddankeenna magaalooyinkuna dadkii cilmiga lahaabaa meel ay kala qabsadaan waaye aryaafta ama tuulooyinkuna waxaa laga yaabaa inay jinaasadda iska aasaanu oo wadaad ku tukadaba ay waayaan sooma dhacdo wax jiro wey hawd iyo bari iyo waqooyi meel kastaba dheh dadka reer miyiga ahi dee xooluhun bay caraabiyaane soo xareeyaan ilmuhu sidaasunbuu ku dhalanayaa aqoon diineed iyo mid dunyo midna ma hayo inantana saasunbaa lagu guursanaya dabeetana dad jaanjaan ahoo xoolaha aan wax badan dhaaminun baa meesha kasoo baxaya marka waa daruuri deegaan walba dadka ku nool ama qabiilada ku nool ama aqoon-yahankoodu inay dadkaa ula gurmadaan siiba diintooda si ay salaada ugu ansaxdo si ay cibaadooyinka uga ansaxaan si wax ugu hagaagaan waa daruuri oo dadka dabadda lacagta ay meelaha kale ku kharash garaynayaan ama ay ku boolatiigayaan in meel walba loo qoro deegaan walba macalin laba boqol oo dollar la siiyo kow dabeetana boqol arday qur-aanka iyo diinta bara oo dadkan magaaladaba laga kaxeeyo kuwa deegaanka laga sameeyo waa istaraatiijiyad aada u muhiima berigii hore way samayn jireen soomaalidu oo intay dee diinta ku badbaadeynahaasay kamid ahayd oo macalin soconaya ama galbeeda ka yimaadaba meel kale ayaa la odhan jira war hala jilib xidho jilib xidhku muxuuha ma taqaanaa waxaa la odhanayaa boqol halaadna hala siiyo aqallaha loo habeeyo inana ha loo guuriyo danba uu isaga xidhmaya sidaasaa dabeetana macalin hebel ayuu kula baxayaayo deegaankaasu qur-aanka barayaayo cilmiga u udhigayaayo isna wuu intifaacsado dibudajin buu helay wuu socdo wuu lugeynayay ummaddiina wuu anfacay marka in la soo celiyo istaraatiijiyadii aad bay muhiim u tahay oo dadkan magaalada ee isugu soo ururaya ay maaragtay lagu xisaabtamo runtii macnaha waa waajib dacwadeed oo dadka saaran baynu odhan karnaa waajib saaran ummadda wey waaya xataa walow hana la isbedelo oo dadka mucalimiinta ee firfircoona dhalinyarada ah walow haba loo diro Ehm, midba saddex sanadood midba saddex sano ha soo baractis wixii uu bartay kadibna ha soo noqdo qaar kale ha bedelee marka reerihiina hawdka yaalla iyo kuwa waqooyiga yaalla iyo kuwa gobolada kala duwan bal dad wal inteena odayaasha ah aan u xisaabtana runtii si ayn diintii u noolayno dacwat laryaaf baa la waa dacwadda aqaaliinta ama tuulooyinka tuulooyinka tuuladii waad tegaysaa de kolley diraasada ah waxaa kasoo sameeyey qoladan tabliiqi ayaa soo mara tuuladii masaajid weyn oo dhalaalaya leedahay laba nin baana ku tukada kaka eedaama iyo iyo ka kale waxaana laga yaabaa in markaad maqaaxyaha tagta ay wada tiriig leeyihin oo midba boqol qof ay sibirta isgeliyeen oo ay qayilayaan waxbarashona hadalkeeda daa markaa runtii baraarujin bay u baahan yihin dadkaas weliba baraarujintuna wacdi mar qura lagu maro maahe waa in loo furaa madaaris iyo malcaamado iyo ehm, iyo iskuolkii oo isaguna dee aqoontii kor uga soo qaadaya waaya tanaa inoo geysa bal gurmadkaa dhan wuxuu nebigu ku fidayay ninkaa indhahala iyo ninkaa kale iyagaa gogol dhirk sii sameeyey dadkii oo diyaarsan oo diintii fahmay buu nebigu tegeyba calayhi salaatu wasalaam a marka calaa axad lmubaayiciin raggii nabiga la soo heshiiye mid kamidu ku degay oo ah abi umama kunyadiisa taas ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara waa raggii ugu soo horeeyey halkaa hore reer khasraj wasaaruu waxay noqdeen wasaara yadcuu baqiyat alaws waalkhasraj lilislaam wasaara wuxuu noqday muscab waa faacilku waa mufrade ilaa ninka kale waa nin indhalo oo dee dhaqdhaqaaqiisu ma sii badne muscabunbaa qadiyadan hormuud ku ah wasaara wuxuu noqday muscab aabbihii aqoontae madiina yadcuu kii u yeedha baqiyat alaws waalkhasra lilislaam labadii qabiilaba intii islaamtay mooye intii kale calamku la dhex maray waaya sidaasay tahay oo asalkeedaba qofku hadduu wax dhaqdhaqaajiyo aada istiraahdo dadka u gurmoo shaydaanka ka fuji dee shaydaanku raggiisu soo kicinaya waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati halkaa hadday marayso maxaa l maxaa raacay watawaasaw bilxaqi xaqii isu dardaarmeen mar haddaad cibaadaysato dadna waxu sheegtaad tidhaahdo xaqa iga qaata dagaal baa bilaabmaya waxaa lagaa doonayaa watawaasaw bisabri markaana waa camal iyo dacwad iyo sabir intawaasood u sabraysa ka socota ah, weerarkiibaa ila bilaabmaye mar haddii wax sheegma iyo wax sixid dad xun baa jira in wax la saxaba oo iyagu in la xumaado raba weerarkanaa ku bilaabmay haddaba wa baynamaa huwa fii bustaan wakti oo uu beer joogo ah, maca ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara ayuu la joogaa muscab waa ninku martida u ahaa magacyadu iskaga ka khaldami ninka martida mucalimka ahi waa muscab ninkuu martida u yahayna waa ascad meeshaa beertaabay joogaan koow maxaa dhacay id waktigaa qaala sacdu bnu mucaad ninka sacdu bnu mucaad la laydhaaho wakhtigaa islaamin baa wuxuu yidhi ra'iisu qabiilati alaws qabiilada reer aws la yidhaahdu suldaan u ahaa mana islaamin wakhtigaa wuxuu doonay labadan inaynu soo weeraro wuxuu ku yidhi saaxiibkiisii liusayd ibnu xudayr ibnu cami sacd usayd ibnu xudayr oo ilmo adeeray yihiin sacd ibnu zuraara ah, ayaa uu sidan soo socota ku yidhi meeshu waa afar nin laba waa islaam oo waa muscab iyo ascad ko labana islaam ma ahoo dee waxa weeye sacd bnu mucaad iyo ninkana ilmaadeerka yihiine usayd ibnu xubayr laydhaa marka labadii nina islaamka ahaa ee dacwadda wado halkaa iska fadhiya ayay labadan ilmaadeerka ahay usoo tashanayaan ka xun yihiin diinta cusub ay u keeneen reer madiina iyo badbaadada iyo isbedelka ay ku wadaan waay labadan nin ee sacd bnu mucaad iyo iyo usayd ibnu xubayrna berigii dambe waxa ay noqdeen dadka ugu baacdheer asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam cibaado iyo karti iyo jihaadba laakiin waktigan waktigaana islaamin labadii nin baa wada hadlay sacad baa muxuu yihi alaa taquumu ilaa haadayni rajulayni war labadaa nin maad inoo geysi alladayni labadaasoo atayaa yimid yusafihaani ducafaa'ana si ay u aafeeyaan maatideenna tasfiihu waxa weeye dadkaoo la jaanjaamiyo oo durbaan loo garaaco khiyaaliya waar dadkii maatideenna ahaa ee caruurtii iyo dumarkiibay tasfiih ku wadaan ilan gaalku islaamka ama diinta wuxuu arkaya safaahad isagoo safiiha ayuu arkaya xaqa safaahad litasjurahumaa si aada uga joojiso zajrintu waa joojinta war nimankan utag bui oradoo usaydow labadaa nin u tag kow maatidii bay soo weerareenoo waa kuwa wax sheegaye sajri ka jooji faqaama lahumaa usaydun usayd baa u soo kacay labadii nina muslimiinta ahaa muscad iyo saaciibkii muxuu la soo kacay bixarbatihi murjinkiisii ama waranki ama takidii waxaad doonaysa dheh waxaa afka leh weliba birta ah ayuu lasoo kacay si uu ragga kula dagaalami jiray falamaa ra'aahu ascad ascad markii u arkay ascad waa muscab saaxiibki ayaa arko halkaa ka arkay ila rag wiisii qaamaayo qaala limuscab buu ku yidhi muscabna dee waa saaxiibkan ay wada fadhiyaan muscab buu ku yihi mucalinkiisiia ah, haadaa sayidu qowmihi waa ninkani waa ninkii suldaanka ahaa ee qoladiisa oo ahaa maarata sayid waqad jaaaka waa kanoo wuu kuu yima uu soo socdaa fastuqi illaaha fiihi ilaahay uga run sheeg ninkaasi la yidhaahdo usayd ibnu xubayr muscabo wuu inagu soo socdaa waana nin oday weynahoo hormuudah sayidkuwa hormuude marka waxaan kaa codsan lahaa adigaa mucalin noo aho nebigu noo soo kaa diray inaad runta u sheegto ilaahay iyo diintiisa uga run sheeg macnaha ka baqanin hana u dheeraysaninoo iyo dadku anfacayaaye fastuqi illaaha fii falamaa waqafa calayhimaa kolkii uu istaagay usayd baa isdul taagay labadii musxab iyo ascad qaala markaa wuxuu ihi maa jaaa bikumaa maxaa halkan idinkeenaadee tusafihaani ducafaa'ana waxaa harawsanaysaan maatidayada ictazilaanaa waa naga durkoo ka dhaqaajiya magaalada warya ictazilaana caslintu waa fogaada buu ka baxa meesha in kaana lakumaa haddii aad ka leedihiin bianfusikumaa naftiina xaajatan muraad macneheedu waa maxay war haddaad naftiina dan ka leedihiin meelaha u daqaqama bu yaanaan idin dilin <laughs> gaalka ila shaytaan ba afuufayo mar walba wuxuu iska dhigayaa inuu yahay kii wax ahaa ama wax socodsiin karaya ilaa indhihiisa wax la tuso ka hor oo cashar loo dhigo inta ka horeysa shaydaankaa soo bacaynaya marka wuxuu ihi warya in kaana lakumaa bianfusikumaa xaaj haddaad naftiina dan ka leedihiin meesha ka dhaqaajiya bu yaa laydinku dili waa taasoo de imika intaanay dad aanay gaariba karayn ama waxbaba yeeli karayn in islaamka markay gaaladu dhan walba madaafiic u rideen waktigan ayaaba sii libdhayba oo sii gaabtay gaabtay oo laga waayeyba dad badan baa libdhayba fa qaala muscab iyaga laftigooduna gaaladuna ka runta u sheegaya ee mabdiisa ka run sheegaya iyo ka ay arkaan inuu aanu gabanayo ama aanu dee waxaan ka daacad ahayn way ku kala dhiran yihiin fa qaala muscab baa wuxuu ihi muscab waa mucalinkii uu nebigu diray lasoo weeraray ayaa muxuu yihi bal xikmadiisa eh. aw tajlisu fatasmac maad yaro fadhiisanoo maad naga dhegaysan horta laguma qaadqaada dadka ah barnaamijkaanu la socono min fadlak intood yaro fadhiisato maad horta na dhegaysan fa radiita amran haddaad arinka ka raali noqoto qabiltahu dee waad naga qaadan doontaa haddaad arrintan barnaamijkayga haddaad ku qanacdo iyo shaygaanu keenay waad aqbali wain karihtahu kasafnaa canka haddaad karaahiyeysatana waxaanu kaa dayn doonaa maa takrah waxa aad karaahiyeystay waanu kaa dayn war diintu qasab maaha qofka qalbigiisa qasab laguma geliye bal horta naga dhegayso haddaad ku qanacdona waa fiicanta haddii kalena waanu kaa dayn oo dadka kaleanu dee u sheegi ila qalbiga kaa gelin kari mayno halkaasuu islaamku ka duulaya qof gaal qof gaalo islaam laguma qasto waa loo bandhigaa waxa laysku daya in qalbigiisa la qanciyo laakiin in jirkiisa qasab lagu qabto maya isagoon qalbigiisu qancin ila munaafiq buu noqonayaa eh. waayo taa masaladaa marar badan baynu ka hadalnay jihaadka iyo ahdaaftiisa markaynu ka waramayno ayaynu taa kusoo darnaa inta badan bal waayo wad gol haddaa dee arrinka ikhtiyaar aan leeyahay oon laysaftuubaynin bal soo daa buri shaygaad hayso kolla waxbana yeeli maysid buu ka wadaa macna faqara'a calayhi muscabun alqur'aan muscab baa markaa qur'aankii ku dalbalay oo ku akriyey wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ilahay hadalkiisa ilah u dhegaysto de ila waa dadaa waxba garanay ku akribaa waa daawada qulubta waa kii qancinaya ummadda qur-aankiibuu ku akriyey waa hadyiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka haddaad wuxu sheegaysana inaad qur-aan iyo xadiid ku wacdido mooyaane inaad maanta oo dhan kalaam ku wado dee wuxuu noqonaya orientationkii shuuciyadda ayuu ogaanaya laakiin wacdi waxaa la ydhaahdaa shayga qur-aan iyo xadiid iyo diini uu ku jiro ayaa la idhaahdaa wacdi labadaasi ay ka maran yihiin wacdi ma noqonayo in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaai dilqurba wayanha can alfaxshaai walmunkar walbaqi yacidukum baa ilahay ui marka yacidukum wuu idin wacdinaya wacdigiibaa amar iyo nahy intaasu ka koobany intabana qur-aanka iyo xadiiska sheegay o fastaxsana diin alislaam diintii islaamku la dhacay aayado xul ah oo soo jiidanayo ku dul akhriyeen wahadaahu allaahu lahu ilaahay baa ku hanuuniyay usayd ibnu xudayr bartaasuu ku islaamay fatashahada wuu ashahaatay warajaca ilaa sacd shayga haddii aad taariikhdiisa akrido kutubaha kutubu taraajim asxaabta taariikhdooda ka warrama waxa u ahaa markii dambe dee raggii halka uu ka gaadhay isaga iyo cabaad ibnu bishri baa saaxiib ahaa marka halka uu ka gaadhay cibaadada waa labadii nine iyadoo gaalku leebka uu la dhacayo cibaadaysanayay buu ka mid ahaa usayd ibnu xudayr waay salaada ka bixi waay khushuuc daraad warajaca ilaa sacd saaxiibkiisii sacd ee soo diray lahaa war kuwan inaga qabo dhaqaajiyo nimankaa murjinka qaado inaga toogo kiibuu ku noqday halkii sii fadhiya fasalahu wuxuu weydiiyey camaa facala wixii uu sameeyey wuxuu yihi war nimankii ma soo layd faqaala markaasi uu saydna yidhi wallaahi maa ra'aytu maan ku arag birajulayni labadii nin ba'san wax dhibaato ah oo nimankii waan u eeg si uu wax ku fahmi karo horta ugu yaro sheego wuxuu nimankii waa arinkooda u wanaagsan yahay macnaa ugamuu bilaabin waan islaamay wuxuu isiri barota waxa kula arko horta ha kula arka buuhi oo isaguna irbadda ha lagu soo mudo intaasuu doonaya injectionka siuu soo qaataabuu rabaa faqadiba sacdun sacad naftiisiibaa xanaaqay waa ninkii ninka soo diray fa qaala markaas faqaama lahumaa labadiibuu u tegey labadu waa kuwe muscab iyo iyo ascad labadoodiioo beertii fadhiya halkay kusoo islaamiyeen kan ayuu u tegey mutaqayidan isaga oo cadho cirka marsan oo isbuufinaya fa facala macahu waxa uu ku sameeyey isagiina muscab wuxuu ku sameeyey ka saabiqii sidii kii hore ku sameeyey isagana wuu soo irbadeeyey <laughs> ah, dhooskii ku filaa unbuu isagana siiyo ila waa le udcuu ilaa sabiili rabbik bilxikmati waalmawcidati alxasana markaasaa wuxuu ihi soo fadhiiso dee shaygaan wadno ee cusub in yar yar dhegeyso marka haddii uu ku anfaco dee waad qaadan haddii kalena wuunaad iska tegi mushkilad kale ma jirto bal waaya iska wad saasaa wuu dhegeystay fahadaahu allahu lilislaam isagiina ilaahay baa islaamkii ku hanuuniyey warajaca markaasuu noqday markiiba waa kii xadiid baynu ku soo maraynay habeenkii dhaweyto sugnaayo saxiix ahaa qofka gaalka ah ee qawiga ah raadintiisu inay aada u wanaagsan tahay in la raadiyaa si uu islaamka u hinjiyo bal ninkii sacade warajaca wuxuu u noqday lirijaali bani cabdilashhal raggii reer bani cabdilashhal ayuu ku laabtay waa kuwa suldaanka u ahaa wa huwa batnun min alaws waana jilib ka mida reer aws jilib ka mida badniga iyo fakidka iyo waa waa ardaayada ile inaguba jilib markaynu leenahay kan dee kugu yaalla maaha maogta jilib ha war waa jilibkee ninku jilibku kan kugu yaalla maaha fakid waa bawdo iyada laftigeeda jibsin iyo waa lafteen waa waa laftee lafo maaha kuwan waxa weeyaan waxa looga jeedaa un ardaageebaa looga jeedaa marka batn waa caloosha maaha calooshii caadiga ahayd laakiin waa ardaage wey markaa wuxuu ku noqday raggii reer bani cabdilashale aws ka mid ahaa faqaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi leyl cas buu u maa tacuduunanii fiikum maxaa igu tirisaan dhexdiina maa tacuduunanii fiikum markaan idin dhex joogo sidee aragtaa miisaankeedaan ku leeyahay rag yahow dhexdiina laga bilaabo maanta bal waabaan shir jaraa'id baan idinla yeelanaya qaaluu markaa waxay dhaheen sayidunaa wabnu sayidina waxaad tahay suldaankayagii iyo suldaankayagu ku dhalay bay dhaheen meelaanay ku dhaafinay waar nin waa raggii boqortooyada ku abtirsan jiray baa tahay adiga iyo waalidkaagu qaala wuxuu ihi kalaamu rijaalikum wa nisaa'ikum hadalka raggiina iyo hadalka dumarkiinuba inaan raggiina la hadliyo inaan dumarkiina la hadlo calaya xaraam xaaraan bay iga yihiin ilaa goorma xataa tuslimuu jeeroo islaamtaan warya waan arrinku iskuma jiree haddii aan dhexdiina miisaan ku leeya haddaynu inuun talo kala qaadanayno haddaan boqortooyadiinii ahay rag iyo dumartoona la hadli maayo ilaa islaamtaan bu waa waxa looga baahan yahay suldaannimada inay suldaanka wataan qabaa'ilku oo intay mafrish weyn unay fadhiistaan oo dabeetana aada loo qaylo oo guddi la saaray guddidaasi siday usoo buuqayso go-aamo aan khayr lahayn ay qalinka kusoo duugaan oo la laydhaha suldaan adigu guddoomiyihii beesha ad hayda saxeex noo guddoomi adigu bay idhaha noo guddoomi inay idhaahdaan suldaan oo dabeetana idhaa ma saasaa isku raacdeen haa xaq iyo baadilkay doonaysaa ma dantii reerkaa sidaas ahaa dee haddaba idiin guddoomiye shaabadii yarayda bugta ahaydna uu ku dhufto <laughs> balaayaa ka dhacaysa markaa laakiin waa inuu miisaamaayo caqli iyo cilmiba ku eegaayo idhahdaa waxani xaq ma yahay mise baatil wey maya waa baatil ma ansixinayna dib isugu noqdo xaqu waa sidaasa soo qora weligood ha u hanjabeenoo ha yidhaahdeen adigu reerka miyaanad ka mid ahayn maxaa tahay kale ko ninkani markaa laydkaa casb u shilay dubaha ayuu aada ugu dhuftay ugu dhuftay markaasuu hadalba ma jira xataa tuslimuun natiijadii ka dhalatay go-aankii adkaa muhiimka hawaata falam yabqa baytun guri ma soo hadhin min buyuuti bani cabdilashar qabiiladii dhammeedii reer bani cabdilashar guri soo hadhay ma jira ilaa ajaabahu wuu ka aqbalay go-aankiisibaa lagu socdaa waxa la sultaankii ayaa qaraar adag soo rogayoo de hadalba jiro waa la wada islaamayaa waqad intashara alislaamu markaasuu islaamkiina ku faafay fii duuri yatrib magaalada yatrib laydhaha guryaheedii magaaladii yatrib guryaheediibuu islaamkii wada galay xataa lam yakun baynahum ilaa aanu dhexdoodaba ahaaninba xadiidun sheeko ilaa amru lislaam islaamka arrinkiisuunbaa laga sheekay xadiidu saaca warka laga sheekaysanayo wuxuu noqday war dadkii intee islaamta reer hebelna way islaame hebel weli ma islaame war maxaa sabab ku dhacay arrinku halkaas isugu biasho shuclada ayaa geeyey ninka asxaabiga ah iyo kaa kale asxaabigaa kale la socday isaguna indhaha la saasaa ilaahay ummadda uu ku badbaadiyey marka aada bay muhiim u tahay xaqu sidiisaba waxa uu waafaqsan yahay fidrada abuurka wanaagsan iyo xaqa ayaa iswaafaqaya dadka inta badan iska waktiga hore jahliga ku sugan ama aan aqoon lahayn ama aan diinta macrifo lahayn haddii eh, casharka u horeeye la cabsiinaya uu noqdo kaa xaqa iyo sawaabka ah way ka hanuuni ogyihiin way ka aqbali ogyihiin dadka sheeganaya inay yihiin iyagu aqoonyahan aqoonta ay qaateenna ay tahay tu aan diin ahayn leega horaa wax loogu shubay weelkii yaraaba looga buuxiyey xaashidii baa laga xarxariiqay cadayd dabeedna waxa ay lasoo lignaanayaan wixii lagu buuxiyey bay dadkaasi lasoo lignaanaya lignaanayaan ninkani wuxuu leeyahay aqoon-yahan baanay anigu markaa wuxuu isu diyaarinaya inuu doodo oo falsafadiisi iyo wixii lagu soo sheegay uu ka doodo laakiin qofkan jaahilka ah markaad warkaa cade xaq a siiso fidradiisii baa qaadanaysa waay halkaasaynu markaa ku aragnay alcaqabat lula heshiiskii hore nabiga labayo tobankan ay la galeen iyo raadku reebe waa kaa alcaqabatu thaaniya waa heshiiskii labaad ee caqaba lagu galay waa sanadkii saddexaad walama kaana waqtu lxaji fi lcaami aladii yali lbaycata alula walama kaana markuu noqday waqtulxaj waktigii xajka kolkii la gaadhay fi lcaami sanadkii alladii sanadkaasoo yali la xidhiidha albaycata aluulaa heshiiskaa horeynu soo marnay sanadkii ku xigay qadima makata waxaa soo galay kaiiru minhum in badan oo a ah, reer ansaareed yuriiduuna alxaj xajkay doonayaan wa baynahum waxaa ku jira kaiiru min mushrikiihim in badan oo gaaliina way la socotaa ilan caadatan carabtu way xaji jireen xaj iyo cumraba way lahaayeen waa raadkay kasii hayeen diinta nebi ibraahim iyagoo iska gaalo oo sanamkoodana wata oo u dawaafaya ayay xajayaan labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lak ilaa shariikun huwa laka tamlikuhu wamaa malak kaanuu yaquuluuna dalik waxay odhan jireen ku ajiibnayo wax shariigana ma lihid mid uun mooyaane isaga iyo wuxuu leeyaba adigu aada sii leedahay bal riwaayadda intaa leegay <laughs> waxay leeyihiin shariig malihida midun baa jira isaga iyo wuxuu leeyahayba adigu aad siin leedahay halkaasa laysu galay shaydaanku halkaasu u galay waaya kii salaanka ahaa adiga aanu kuugu soo dhaweyna markaa waa kuwa ilaahay weydiinayuu leeyahay fara'aytum ullata waalcuzza wamanaata haalitata alukhraa bal kuwii noocaa ahaa ka warwaraneed u fadhiisan jirteen marka hala yaabin wa baynahum kahiiru min mushrikiin in badanoo mushrikiintoodiina asxaabtaa soo islaamee soo xaje way la socdeenoo way dhex qaadayeen hala yaabe ee sidaasu arrinku ahaa iyagoo qaawan bay xaji jireen oo ragguna qaawanaan buu ku dawaafi jiray maalintii ninkan dhar quraysh ka iibsan ama ka kiraysan dumarkuna habeenkii bay lahaayeen marka suuratu attawba ayaad ka akhrii karaysaa bilowgeeda waktigii ilaahay oo xaaraantinimeeyey gaal inuu soo xajo xarameyn ka yimaado iyo iyo in cid qaawani ay timaado labadaba watigaasu nebigu xaaraantinimayeysa walamaa qaabala markii uu la kulmay waftahum wafdigoodii reer ansaareed rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markii uu ila raggiisa u ilaashanayaae oo taarkaa isugu xidhane kolkii reer ansaareed ay maka yimaadeenba uu qaabilay waacaduuhu iyaguna way la ballameen wacdigu waa ballanta waxay kula ballameen almuqaabalata inay muqaabalo u sameyn muqaabaladu waa kulanka leylan habeen inay kula kulmaan cinda alcaqaba halkii barakaysnaydee markii hore lagu heshiiyey waxay idhahdeen nebi allow waa diyaarba wafdigiie raggiina wuu soo batay hase yeeshee habeen inooga dhiga rinka balantana wakhtigaa inoo qabo waa maalmaha mina maalmaha cajiibkaa weeye loo baahan yahay dadka caalamulislaami ka imanaya jaaniskooda in laga faa'iideeyo waa had iyo jeer khulafadana waktiga ummadda aada loo wacdihi jiray waana waktigu nebigu wacdiyay calayhi salaatu wasalaam khudbadaha afartii khudbadood caanka ahaa maalinka xajka la bilaabayo iyo maalinka carafe iyo maalinka ciidda iyo maalinka la baxayo afartaa khudbadoodoo caana ayuu fariinta udhiibi jiray caalamulislaami dhibaatooyinka haystay kamid tahay imanka dowladdii sacuudiga ee martida loo ahaa xajka ee meesha mas-uul ka ahay baa baqihii maraykanka ay ka baqaysay waxay mamnuucday in la kulmoba in meelaha lagu urururo oo jaaliyad waliba jaaliyad waliba iyaga unbaa tendhooyinkooda iyo meesha guryahooda iyo kuwada hadla bay kuleeyihin masjidulxaramka xaramka madiina wuxuu leeyahay saalado barxado aada u waaweyn oo banaan oo maaragtay boqolaal mitira kuwaasaanu dadka intaanu sanadihii hore dhowr sanadood ka hor intaanu ku shirino marka xajka la tago ayaan isku day jirnay inaanu microfoonna ku wacdino qaab saddex boqoloo qof afar boqol oo qof baa fadhiisanay oo dhegaysan jiray berihii dambuun baa qoladii mukhaabaraadku nagu soo oo aartii milan sito waxay idhaahdeen hunaa alijtimaac mamnuucun asaalatan rasmiya halkan in lagu kulmoo lagu qabto kuwan iyo shir waa mamnuuc marka yaan dib laydinku arkay oo tagnaa dee dadkii meel kale uma hayne xaafadihiina xaafaduhuna waxa weeye maksin qof waliba maksin buu gelayaayo dee erea lagu kulmo dad lagu shariyaba malahaba macneedu waa lasoo qufulay un layrkii casaaye gaalku halkaa kasoo sha marka almuhim goobtan mawsim wuxuu ahaa meel caalamulislaami oo dham isugu yimaada fariinta lagu kala qaato cidda cabanaysa ay timaadee gobolada ka imanayso madaxtooyada loo soo caban jiray marka waad arkaysaa iftiin kaso waana xikmadda ilahay ugu talagalay wey waa shirweyne caalami oo dadka muslimiinta ay leeyihin habeen buu la ballamay cinda alcaqaba ayuu kula ballamay fa amarahum wuxuu nebigu faray an laa yunabbihuu inaanay baraarujinin fii daalika alwaqti waqtigaa la shirayo naa'iman qof hurda ha soo toosinina buuri walaa yantadiruu haa'iban kuwii naga maqanna ha sugina waa militari nebigu calayhi salaatu wasalaam sirta ku fiicano istaciinuu umuurakum bilkitmaani faina kula dii nicmati maxsuud aar xasan ahaa xadii xasana arimihiina sir la ogaada qof kastoo nicmo ilaahay uu siiyo waa la xaasidaya marka dee gaalkii waa ka xanaaqaya dabeedna wuxuu ihi war mid hurdana haynagu soo toosinina xataa haydin la socdabe mid maqanna ha sugina shirka saacadda aynu u qabanay waa inu laysu yimaadaabu lianna kula haadihi alacmaal shaqooyin waxqabadkan iyo dhaqdhaqaaqani kaanat khufyatan min quraysh quraysh baa laga qarinayay quraysh baa laga qarinayay dowladdaa kufrigae meesha ka dhisa kay laa yaطalicu cala alamr si aanay arrinka u ogaanin si aanay arinta iyo sirtan iyo heshiiskan istraatiijigaa aanay ogaanin ayaa nebiga iyo reer madiina way qarinayaan hadday ogaadaan qurayshi fayasca ah, waxay u dhaqdhaqaaqayaan u u ordayaan fii naqdi maa ubrima wixii la go-aamiyey inay kala tuuraan oo min shanihim shanigooda asxaabta arrinkooda maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ay la go-aamiyeen fii awali amrihi markiisa u horeysaba inay kala tuuraan qurayshi hadday ogaadaan heshiiska iyo reer madiina wada galeen marka u horeysa isku daya inay fashiliyaan oo aanu heshiiskuba xataa guntaminba oo kuwii dhegadhegaynayabaa saa u wareegaya marka naqdigu waa burinta maa ubrim ibraamku waxa wey am abramuu amran fainaa mubrimuun waa go-aanka wixii la go-aamiyey ee nebiga ay la go-aamiyeen sidii sir ku dhacay haddaba walamaa faraqa alansaar kolkii ansaartii ay ka baxeen min xajihim xajkoodii kolkay ka baxeen tawajahuu ilaa mawcidihim ballantoodii bay u dhaqaajiyeen ila markaynu xajno kadib waktigaa haynoo ahaato habeennimo marka mawcidkii ay nabiga la galeen ayay u dhaqaaqeen kaatimiina amrahum iyagoo arrinkooda ka qarinaya kitmaanku waa qarinta canman macahu min almushrikiin mushrikiinta la socota way ka qarinayeen ilan dadku waana isku ummado waana kala ummado marka iyaga iyo tolkood way soo wada xajeen oo way yimaadeen xaram xajkii dhammaa ballantay nebiga habeennimada la lahaayeen intii islaamka ahayd baa la kulmaysa iyagoo iska ilaalinaya inay ogaadaan ehelkoodii la socday gaalada ahaa waa walaalkii waa aabihii laakiin ma raba inuu sirta rasuulka ogaado yayna ogaani wa kaana daalika heshiiskaa iyo kulankaasi waxa uu ahaa bacda mudiyi thuluth layli alawal markii uu tegay habeenka meesha saddex meeloodoo meesha u horeysaa kolkay tagtay imsa saddex meeloodoo meel afara de saddex lagu dhuftay afar ayaa labayo tobana marka afarta saacadood u horeeya waa ilaa tobankii habeenimo tobankii habeenimo ayay kulmeen fa kaanuu waxay ahaayeen yatasallaluuna kuwa usoo siibta alrajula waarajulayn nin iyo labaa loo imanayay goobtii barkulanka ahayd markii la imanayay caqaba nin iyo laba ayaa loo soo midhiiqinayay waa sidii dee asxaabulkahfiba ninkii markay dirayeen maxay lahayen walyataladaf walaa yushciranna bikum axada ha isqariya ninkani markuu magaalada gelaya oo yuu cid ina ogeysiin saasuu lahaa yacquubna inamadiisa markii uu masar udiray ka diray usoo diraya masar wuxuu lahaa wadkhuluu min abwaabin mutafariqa waxaa ka gashaan albaabo kala duwan macnaha yaanay ishu lianlaa takunuu mulfit mulfitan lilandaar si aanay ishu idin qaban xataa tama cadaduhum halaaan wa sabciina rajula ilaa saddex iyo toddobaatan nin tiradooda ay noqonaysa saasay gurigii ugu soo ururayeen minhum waxaa ka mid a itnaani wa situuna min alkhasraj qabiiladii reer khasraj ee baacan dheer ku lahay laba iyo lixdan baa ka a wa axada cashara min alaws reer awsna koob iyo toban wa macahum imra'ataani laba dumaraa la socda wafdiga taariikhdu way xusaysaa wahumaa labadaas nusayba bintu kacbin min bani najaar wa asmaa bintu camri min bani salima labadaa dumarahoo ardaayadooduna kuwa ahaayeen baa la socda taariikhdooda haddaad akrido waad ka yaabi wacdarahay muujiyeen waa dumarkii mujaahidaadka ahaa dhowr iyo toddobaatankaa qof wey wawaafaqahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu kula kulmay hunaaka halkaa ah. bar kulankiibuu kula kulmay uma jarin walaysa macahu nebiga lama soconin ilaa camuhu alcabbaas ibnu cabdilmualib adeerkii cabaas baa la socdaa o wa huwa calaa diini qowmihi isagu diintii qoladiisu haystaa waktigaa ma islaamin maxaa daba wala haddaa walaakin araada wuxuu doonay an yaxdura inuu goobjoog u noqdo amra bna akhii inanku adeerka u yahay arrinkiisa inuu goobjoog u noqdo liyakuuna si uu u noqdo mutawasiqan lahu mid kalsooni hela markuu awowgii dhintay ee adeerkii u dhintay cidda difaaca ku jirtee garabka uu nebigu saaray waxa uu ahaa adeerkii cabaas kalsoonina wuu ka qabay markaa wuxuu ihi adeer haddaad rag la shirayso annagaa ku ilaalinayne inay ku khasaaranayaan war kama hayno inay ballanta kugu jabinayaan war kama hayno adigu ilaalin daraaddeed si aanu kuu ilaalino ayar goobjoog baan heshiiskaa ka noqonaya iyo bal arrinkaagu wuxuu ku dambaynaya ila inankayga aan ilaalinaya baad ahayde nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku qanacsan yahay wuu yaqaanaaye inaanu sirtiisa faafinayn xikmadda ula socdaa buu garanayaa marka istaraatiijiyadiisu inay ugu ansaxaysaa buu ogyahay isagaa u danayn maayo isagaa danaysanaya waay adeerkii baa raacay marka falama ijtamacuu markii ay kulmeen reer madiine iyo nebigii iyo cabaas oo wada socdaa kulmeen carafahum alcabaas cabaas raggii wuxuu ogeysiiyey oo reer madiine uu u sheegay biana bna akhiihi inanku adeerka u yahay lam yazal fii manacatin min qowmi inaanu ka suulin oo aanu waayin difaac qoladiisa lam yazal kama suulin fii manaca manacadu waa difaac min qawmi war inan kubuur inankanaan adeerka u ahay ee maka jooga annaga ayaa difaac u ah ku guntana ma cid cidlaa ma dayacna dee sidaa ogaada buui xayu lam yumakkinuu minhu axaddan umanay dhiibin cid lam yumakkinuu minhu axaddan cid umay dhiibin nebiga adeeradii ciddaasoo miman adharuu lahu alcadaawata waalbaqdaa ciddii colaadda iyo nacaybshiyaha nabiga u muujisatay ee tiri noo soo dhiiba umay dhiibin waa kii abu aalib lahaa wad adeer waxaad wadayso kol hadday ku raaci waayeen adna aana tanaasulaynin wixii doonaadaha ka dhaco dao ha wad adeer sidii buu kaga dhintay cabaasba haddana na siiyey cid kastoo alcadaawata walbaqdaa u muujisatay u soo mari maysa wataxamaluu min dalik waxa ay xambaareen nebiga adeeradii arintaa waxay kala kulmeen acdama shidda dhibaatatii ugu daray oo de adiga garanaya saddex sanadood la cuna qabateeye say u difaacaye nebiga waaya uma qaala lahum wuxuu ku yidhi wa kumaa odhanaya cabaas baa odhanaya oo nebiga hadalka u bilaabay iyo shirkii oo oday weyna ayaa tiraabay reer madiinu la hadlaya wuxuu ku uri in kuntum haddaad tihiin tarawna kuwa arkaya annakum waafiduuna lahu inaa wafdi ugu timaadeen bimaa dacawtumuuhu ilayhi waxanaa ugu yeedheen wa maanicuuhu haddii aad ka manciyaysaan oo u diidaysaan minman khaalafahu ciddii khilaaftay fa antum wamaa taxamaltum idinka iyo wixii aa xambaarteen min daalika arrintaa aa xambaarteen dee markaa waan isu kendayn buui fa antum wamaa xamaltum min daalik idinka iyo mas-uuliyadda aa qaadeen waana sukiin daynbu haddaa wafdi ugu timaadeen shaygan aa ugu yeedheen nabiga calayhi salaatu wasalaam ka manciyaysaan ciddii khilaaftay fa antum wamaa xamaltu min dalik idinka iyo mas-uuliyadda aa qaadeen waana sukiin daynbu wailaa haddaydaan mas-uuliyaddaa qaadayn u rumaynaynin waxa ugu yeedheen fadacuuhu bayna cashiirati tolkii iska dhex jooga iska daaya annaga adeer iyadoo sidaa loo haysto marka horeba ku haysane oo ku wadane hanoo jooge noo daaya fa inahum iyagu la bimakaanin cadiim meel weyn bay taagan yihin buui fadacuuhu bayna cashiiratihi fa inahum la bimakaanin cadiim meel weyn bay taagan yihin cashiiradiisu macnaha nebiga tolkiioo difaacaya waa intaa reer banu haashim iyo reer banu mudalibe ku xeerane meel weyn bay taagayen oo miisaan bay ku leeyihin halkan oo looma soo dhici kara nebiga waa isku filanna ciidananu soo weerari mayse noo daayada faqaala kabiiruhum almutakalim albara bnu macruur saxaabigaasoo afhayeenkii colka u weynaaya wafdiga u weynaa dhowr iyo toddobaatankaala tiraabay oo u hadlay wuxuu yidhi marka wallaahi low kaana lanaa haddii annaga uu noo sugnaaday fii anfusinaa nafaha yaga hadduu ku jiro kayru maa nantiqu bihi waxaanaanu ku hadlayno waxaan ahayn haddii aanu qabno laqulnaahu waanu odhan lahay wallaahi low kaana lana hadduu noo sugnaan lahaa fii anfusinaa naftayda hadduu ku jiri lahaa kayru maa nantiqu bihi laqulnaahu haddaanu aaminsanaan lahay haddaanu dooni lahayn waxaanaanu kuu sheegnay waxaan ahayn waanu ka dhawaajin lahay oo dee waxna afduubayaa ma jiro wareeraha iyaga dhiibane walaakinaa nuriidu lwafaaa wasidqa waxaanu doonaynaa inaanu ballanta u oofino inanka u run sheegno waxa kalenu doonaynaa wabadla mahjinaa iyo inaanu dhiibno tayadayada mahjigu almahju waalxusnu waalqiima waa mahaj yamhaj xasuna yaxsun ayaa la idhaahdaa almahjatu huwa dam oo ruux kutubu luqa siday sharxayaan mahjigu waa sharafta iyo tayada waxa weeyaan wa badli mahjina sharafta sharaftayadaanu dhiibaynaa bu duuna rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga sokadiisaanu ku dhimanaynaa ruuxda yada iyo dhiigga dhiiggayaga ayaanu ku furanaynaa wey waanu u oofinaynaa run baanu u sheegaynaa difaac baanu ka gelaynaa wa cinda dalik qaranku markuu halkaa marayo